alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah washhadu ana muxamada cabduh warasuuluh allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa dersigeennii toddobaad darsigeennii sideedaad kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil albukhaariyu amiiru lmuminiina fi lxadiid darsigeennan sideedaadna wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiskaasaa noogu dambeeyey xadaanaa cali bna cabdillaahi almadini imam ljarxi wtacdiil qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna qaala xadaana suhayl bn abi saalixin can abiihi abi saalix oo samaan loo yaqaan dakwaan can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hureyra wuxuu yidhi ilaahay ka raali noqdee jaaءat imraatun haweeney baa timi ilaa rasuuli illaahi sal allah aleh wasalam rasuulka ilaahay bay u timi faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow innaa annagu la naqdiru ma awoodno calayka dushaada fii majlisika makaanu fadhigaaga iyo majaalistan iyo golayaashan dadka aad khayrka ugu sheegayso ma awoodno inaannu nimaadnee fawaacidnaa noo yabooh yowman maalinoo naatiika fiihi aannu maalinkaa dhexdiisa kuu nimaadno maalin noo samee qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mawcidukunna mawcidkiinna iyo ballantiinnu waxaa weeye waa beytu fulaanin guriga hebel inaad isugu timaadaan fa jaa'ahunna waa yimaadeen lidalika alwacdi yaboha isaga ah ballantii nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u yeelay ku yimaadeen wa kaana waxa ahaa fii ma xadaahunna wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u sheegay maa minkunna idinkama mid aha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh imraatun haweeney oo tamuutu laha ay u dhimanayaan salaasun saddex ilmood ay u dhimanayaan markay isu soo urureen nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu uga faa'iidaystay inuu ka wacdiyo baroortii dumarku ay barooranayeen maa minkunna idinkama mid aha buu nebigu yidhi imraatun haweenay oo yamuutu laha uu dhimanayo salaasun saddex ay u dhimanayaan min alwaladi awlaaddii ka mid ah oo fataxtasibuhu markaa ajar dalbayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qadihiisa iyo qadarta ilaahay uu jaangooyay ku sabraysaa ilaa dakhalat iljanna ilaa jannaday gelaysaa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaalat imraatun haweeney waxay tidhi wasnaani laba ka waran ruuxii laba u dhimato asaga xaalkiisu muxuu noqonayaa qaala wuxuu yidhi wasnaani laba ruuxay u dhimatana oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala intuu ku sabro qadaha iyo qadarta ilaahay ku sabra oo wax ilaahay subxaana wa tacaala cadhogelinaya afkiisa aan kaga hadlin asaguna jannu gelayaa imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya raqamka annasaa'i fii sunanihi mujalladka shanaad yani kaana suhaylun suhayl wuxuu ahaa buu bukhaari leeya yatashadadu fi lxadiisi xadiiska mid isku adkeeya wayaxfadu wuuna xifdin jiray walam yakun ma ahayn axadun ruuxoo yani raggii xadiiska ka qaadanayay ah yaqdiru mid kale an yaktuba cindahu agtiisa inuu xadiiska ku qorto wuxuu odhan jiray maxaad u qoraysaan xifdiya yani aad buu isugu adkayn jiro waxaad qalbigiinna gelisaan ayaa ka muhiimsan waxaad qoraalka ku samaynaysaan ayuu odhan jiray marka waa tawsiiq wuxuu tawsiiqinayaa bukhaari yani suhayl ibni abi saalix ammaan iyo taskiya uu soo jeedinayo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa xarbiyu bnu xafsin xarbiyu bnu xafsin ibnu cumar alqasmali abu caliy yani waa nin siqa ah wa muusa ibnu ismaaciil muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala wuxuu yidhi xadaanaa cabdilwaaxid ibnu siyaad qaala xadaanaa cumaan ibnu abi xakiim cumaan ibnu abi xakiim waa siqatun sabti min alcaabidiin qaal wuxuu yidhi xadaanii camr ibnu caamir alansaari waa majhuul ninkani qaal wuxuu yidhi xadaatnii umu sulaymin umu sulaym baa waxay ii sheegtay qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa cinda nebiyi sal allahu caleyh wasalam nebiga agtiisaan joogay faqaal wuxuu yidhi yaa umma sulaymin ummu sulaymey maa min muslimayni laba muslim ma jirto aabbe iyo hooyo labadaa muslimoo yamuutu lahumaa uu u dhimanayo labadooda alaaatu wlaadin saddex caruuri ay u dhimanayaan ilaa adkhalahum llaahu ilaahay wuxuu ku geliyaa labadaa ilmood ee ilaahay uu oofsaday sababtooda wuxuu ku geliyaa aljannata jannaduu ku geliyaa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeduu ilaahay ku geliyaa labadaa yaryar iyo wa iyaahum iyagaba labadii waalida dhashayba intaba ilaahay jannadu ku geliya subxaana wa tacaala jannada ilaahay subxaana wa tacaala uu gelinayana waa bifadli raxmatihi wa manihi wa karamihi wa ixsaanihi ee camalka bini aadamka uu samaynayo keligii janno laguma galo haddaan ilaahay raxmadiisa aanu kugu galabdaysa bukhaari baa warinaya marka qultu waxaan idhi wasanaani laba ka warran qaale wuxuu idhi wasanaani labaduna waa la mid bukhaari fii saxiixii buu ku warinayaa raqamka buu ku warinaya nasa'i fii sunanihi imaam axmed fii musnadihi mujaladka saddexaad qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bni cabdillaahi almadini qaala xadaana muctamir bnu sulaymaan qara'tu cala lfudayl yani fudayl baan ku dul akhriyey buu yidhi waa qira'atan cala shaykh waa fudayl ibnu maysara abu mucaad albasri iqatun laa ba'sa bihi ninkaasaan ku dul akhriyey buu yidhi yacni ana alxasana xasan ibn abilxasan albasri xadisahu wuxuu u sheegay biwaasidin meesha waasid la yidhaahdo wuxuu ugu sheegay yacni ana sacsacata ibnu mucaawiya sacsaca ibnu mucaawi ninka la yidhaahdo xadaahu wuxuu u sheegay annahu laqiya abaadarin abaadarin la kulmay mutawaxishan isagoo jeeni qaaran yani qirbatan qarbad isagoo jeeni qaaran buu la kulmay ayib qaala wuxuu yidhi yani maa maxaa kuu sugnaaday saxaabigii baa la weydiinaya maa maxaa kuu sugnaaday min alwaladi awlaad maxaad leedahay ya abaa darin imisa caruuraad leedahay ile saxaabigiio shaqaysanaya sibraarkiisii dhinaca ku wata ayuu arkay marka wuxuu yidhi maxaad caruur leedahay qaale wuxuu yidhi abudar alaa uxadisuka yani miyaanan kaaga warramayn ma kuu warramaa qultu bala nacam haa qaale wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sal alla rasuulka ilaahi waxaan ka maqlay yaquulu isagoo leh maa min muslimin ruux muslima ma jiro yamuutu lahu yani ay u dhimanayso alaaatun min alwalad saddex caruurihii ay u dhibanayaan oo la oofsanayo lam yabluquu aan gaadhin alxinsa qaangaadhkii aan gaadhin alxinsa waxa weeye waa alidraaku yani min albuluuq ayaa la yidhaahdaa marka aan biyo duulinoo wakhtigii qaangaadhka aan gaadhin ilaa adkhalahu allahu ilaahay wuxuu gelinaya aljannata jannaduu gelinayaa wa bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda iyo dheeraadkeedu alle ku gelinaya iyaahum iyaga uu naxariisanaya wamaa min rajulin nin ma jiro actaqa xoreeya musliman ruux muslima xoreeyo alle darti u xoreeya ilaa jacala allahu alle subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelayaa kullu cudwin xubin kasta oo minhu yani ay min almuctiqi midkii la xoreeyaya yacnii wuxuu ka yeelayaa fikaakahu furashadiisa yaa lagu furanaya ninkii sayidkaa likulli cudwin xubin kasta oo minhu min asayidi ka mid ah. labada hore midna waxaa loo celinayaa muctiqa midka la xoraynaya midna waxaa loo celinayaa sayidkii xoraynaya marka xubin kastoo ruuxan addoonkee la xoreeyey ka sayidka yacni xoreeyey xubnihiisii xubin u dhiganta ayaa ilaahay subxaana wa tacaala naar uu kaga badbaadinaya kaga samatabixinaya wuxuu wama min rajulin nin ma jiro musliman ruux muslima xoreeya ilaa jacala allahu ilaahay wuxuu yeelayaa kullu cudwin xubin kastoo minhu ay min almuctiqi midkaa la xoreeyey ka mida yacnii fikaakahu furashadiisa lagu furanayo likulli cudwin xubin kasta oo minhu min asayidi sayidkii xoreeye xaggiisa xadiisku waa saxiixu albani fi ladabi lmufrad waxaa laga qaadanaya xadiiska awlaadda yaree ilaahay subxaana wa tacaala yaraanta ku dhimatee saqiirta ruuxu hadduu ilaahay subxaana wa tacaala dartii ugu sabro ajarka uu helaya nabiga wiilkiisii ibraahim markii la oofsaday wuxuu yidhi alcaynu tadmac ishu way ilmaysaa waalqalbu yaxsan qalbiguna waa murgaa walaa naquulu ila maa yurdii rabbana rabbiga wax raali gelinaya mooye wax kale ku hadli mayno wainaa lafiraaqika lamaxsuunuuna ya ibraahim tegitaanka aad naga tegayso laakiin ibraahimo waa ka murugaysannahay waxaa la ogol yahay marka ruuxa marka geerida iyo masiibadu ay ku timaado wuu ilmaynayaayo eh, eheladiisii iyo qaraabadiisi qofkan dhintay ilani waa ka imaanaysaa laakiin waxaan la ogolayn carabkiisa inuu ilaaliyo baroor iyo qaylo iyo goblama hoogayay waxana igu dhacay inaan odhan inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu tala saarto qalbigiisana u adkeeyaa la doonaya waata ilah leeyahy subxaana wa tacaala yani aladiina ida asaabathum musiibatun qaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun soomaalidu se markay oohinta markuu ayaamo ka soo dhergo olya iska sabir boodhan haddaanan sabrin maxaa iisoo noqonaya ya waa sabir caalwaataas nebigu wuxuu yidhi inama asabru cinda sadmati اluula xadaana cabdullaahi ibn abiwad cabdullaahi ibn abilaswad yani nusiba ilaa jaddihi yani markaa nin iqa weeye qaal wuxuu yidhi xadaana sakariya ibnu cumaara alansaari sakariya ibnu cumaara alansaari abu yaxya yani waa nin isagana haddii ilaahay ku roon yahay saduuq ah ibnu xibbaan baa tawsiiqiyey qaale wuxuu yidhi xadaanaa cabdulcasiis ibnu suhayb iqatun xuja can anas ibni malikin an nebiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu man maata ruuxii dhinta lahu isaga ay u dhintaan alaaatun saddex saddexdaasoo lam yabluquu aan gaadhin alxiinsa qaangaadhka adkhalahu allaahu ilaahay baa geliyey subxaana wa tacaala iyaga iyo wa iyaahum yani ka qoladaa dhimatay caruurta adhalahu llahu ilaahay baa geliya iyo wa iyaahum iyagaba waalidiinta labadii waalid bifadli raxmatihi naxariistiisa sababteeda ayuu ku geliyaa dheeraadkeeda aljannata jannaduu ku geliya alle subxaana wa tacaala maxaa yeelay jannadu waa martiqaad ilaahay wa tacaala u diyaariyey addoomihiisa qiimiga badan waxaana lagu mutaysanayaa camal keliya laguma mutaysanaye ilaahay inuu kuu doorto kuu hibeeyo raxmadiisa waata ilah leeyahy subxaana wa tacaala yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda xadiiska dabaraani baa fi saqiir ku warinaya wasaxaxu lalbaaniyu fi saxiixa iyobuu ku saxiix yeelay shiikhu fatxulbaariguu ku tilmaamay xaafidkuna mujalladka saddexaad raqamka qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man maata lahu siqdun waa garanay ilmo yacnii nolol dhammaystiran ku soo dhacay markuu dhinto laakiin dhiciskii iyo ilmihii soo dilmayey asaga ajar ma lagu helaya xadaana isxaaq ibnu yasiidin waa isxaaq ibnu yasiid abu ibraahim abu nasr alfaradiisi baa la kana min asiqaat qaal wuxuu yidhi xadaanaa sadaqata ibnu khaalid qaala xadaanii yaiid ibna abi maryam yasiid ibn abi maryam baa inagu cusub waa yasiid ibnu saabit imaamu jaamicu diminshik iqatun xaafid can ummihi hooyadii wuxuu ka wariyey waa majhuula can sahl bni xandaliya sahl ibni xandaliya saxaabiga wuxuu ka wariyey camar baa magaciisa la odhan ama rabiic ibnu camrin baa la jiray uxud iyo mashaahidii ka dambaysay buu xaadiray wa kaana wuxuu ahaa saxaabigaasi laa yuuladu lahu midkaan loo dhalin buu ahaa midaan caruur lahayn oo laa yuuladu lahu aan loo dhalin buu ahaa faqaala wuxuu idhi lian yuulada liya in la ii dhalo fil islaami islaamka dhexdiisa waladu siqdin ilma dhicisa in islaamka dhexdiisa la iigu dhalo oo fa axtasibuhu yacni marka aan ku ajar dalbo intuu iga dhinto ayaa axabu ilaya agtayda looga kalgacayl badan yahay min an takuuna liya dunya adduunyadu inay i ahaato jamiican dhammaanteed iyo wamaa fiiha waxaa adduunyada gudaheeda ahaaday oo dhan wuxuu yidhi hal dhicis oo ilaahay subxaana wa tacaala intuu igu irsaaqo alle subxaana wa tacaala u oofsado oo ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala sabab iigu noqdo jannada rabbi iyo martiqaadkiisa qiimiga badan inaan ka qayb ayaa wuxuu iiga khayr badan yaho aan ka jeclahay maxay adduunyada iyo waxa guudkeeda saaran oo dhan inta badanna awlaaddu waa hibo ilaahay bixiyey subxaana wa tacaala waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qadartiisa kowniga ah ka mid ah iyo tiisa sharciga aba inuu ninna u qadaro alle subxaana wa tacaala awlaad uu siiyo gabdho uu siiyo ninna ilaahay subxaana wa tacaala uu wiilal siiyo ninna gabdho iyo wiilal uu isugu daro midna madhalaysuu ka dhigo yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur ow yusawijuhum dukraanan wainaasan wayajcalu man yashaau caqiima haddii qadarta ilaahay subxaana watacaala iyo looxulmaxfuudka wixii lagu qoray ee ilaahay uu ku jaanguuye ay kugu qoran tahay awlaad inaadin helin qadarta ilaahay subxaana watacaala ku sabir waxbaa hiswareerina lidaalika yani xaaraanna ha ku dhicin waxyaabahan hadda bini aadamka maalinba in yar baa cilmiga ilaahay daaha uga qaadayaayo wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan marka hadda waxay yidhahdeen waxaa tallaal lagu samaynayaa ninkii ogxantiisu aanay wax qarxinayn ama aanay gaadhayn bu'dii atamka iyo meelihii loogu talagalay aanay gaadhayn ayaa lagu tallaali yani haddii ilaahay kuu roya haween kale ugxanteedu iyaduna ay qarxaysaa la soo qaaday waa laysku tallaali saasaa marka ilmo lagu siinay oogaydee marka ilmaha ayaa dhalay maadaa dhalay ninkan ma isagaa dhalay ilmaha ma dhalen ogxan dad kale laga soo qaaday walow labada dumaree la wada qabana ogxanta ha kala qaaday yacni waxa weeye ilmaha maanu dhalin ninkaas sharcan waxaasina wax la aamini karo ma inay biyahaagii meesha kugu shubeen iyo inay biyo kale ku shubeen yaa og taasna waa shuruudaha majaamicda fiqigu markay ay ka fiirsa ay yidhaahdeen talqiixa noocaasihi ma bannaana ay yidhahdeen xadiika alimaam ibnisiyi fii tahdiib alkamaal buu ku warinayaa mujaladka aad albani raximah llahu tacaala dacfiga uu ku daciifinayo waxa weeye waa yasiid ibn abi maryam hooyadii can ummihi oo markaa aan la garanayn wa kaana ibnulxandaliya ibnulxandaliya wuxuu ahaa miman duul buu kamid ahaa baayaca nebiga la mubaayacooday taxta shajarati yacnii geedkii hoostiisa shajaradii beycadii la odhan jiray beycat ridwaan afartii ee nebiga beecada iyo balanta la galay ee uu nebigu yidhi naar ma gelayo ruux maanta geedka igula mubaayacooday ayuu ka mid ahaa marka waa shahaado waa taskiyo iyo ammaan digrii la siinayo qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaanaa muxamed ibnu salama albikindi qaala ahbaranaa abu mucaawiya maxamed ibnu khaasim adariir qaala xadaanaa alacmash waa sulaymaan ibnu mihraan alacmash can ibraahiim ataymi marar badan baynu yani soo marnay waa ibrahim ibnu yasiid ibnu shariik ataymi ayib waa iqatun laakiin yani nin iqa weeye xagga cilmiga xadiiska marka la eego rumiya bilirja madhabulirja baa lagu ganay can xaaris ibni suwaydin can cabdilaahi qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu maalu waarisihi midka dhexlaya xoolihiisa axabu ilayhi agtiisa looga kalgacayl badan yahay min maalihi xoolihiisa xoolahaaga iyo xoolaha midka ku dhexlaya kee jeceshahay su-aashaasuu nebigu weydiiyey yacnii dadkii ceelkii saafiga uu ka waraabinayay iyo ardaydii uu tarbiyeynayay qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahi maa minaa naga mid maaha axadun ruux ilaa maaluhu xoolihiisa ayaa axabu ilayhi agtiisa looga kalgacayl badan yahay min maali waarisihi midka dhexlaya xoolihiisa waa sida caadiga damci ahaan la yaqaano xoolahaaga iyo xoolo nin kale kee jecesha xoolahaagaad jeceshay damci ahaan laakiin nebigu su uu ka wado inuu wax fahansiiyuu rabaa nebigu salawatullahi wasalaamu calayhu wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh nebigu wuxuu yidhi iclamuu ogaada ayuu nebigu yidhi annahu laysa minkum idinka mid maaha axadun ruux idinka mid maaha ilaa maalu waarisihi ilaa midka dhexlaya xoolihiisa ayaa axabu ilayhi agtiisa looga kalgacayl badan yahay min maalihi xoolihiisa looga kalgacayl badan yahay yacnii masalada ma taqaaniin oo yacni waad ka dhacsantihiin nin kastoo idinka idinka mida ah xoolihiisa wuxuu ka jecel yahay xoolaha laga dhaxlay see buu uga jecelyahay nebigaa fasiraya wuxuu yidhi maalunka xoolahaagu waxa weeye maa qadamta waxaad hormarsatay aakhiro waxaad yacni sii dhigatay bangiga aakhiro waxaad ku ridatay ee ilaahay dartii aad u bixisay xoolahaagu waa wixii aad aakhiro u sii horumarsatay wamaalu waarisaka midka ku dhexlaya xoolihiisuna waxaa weeye maa akharta waxaad dibdhigtay maxaad dibdhigtay wey wuxuu la macnaya marka xadiiska imaam muslim iyo axmed ay warinayaano yaquulu bni aadam maalii maalii ibnu aadamka wuxuu odhanayaa xoolahaygii xoolahaygii adduunyadu waa dhib badanta caawa xerowgaagaas yani koob iyo tobanka kitaabka iska soo xaadiraaya ee iska tawaaducaya halkaas haddii toban kunoo dolar lagu geliyo gosha lagu geliyo darsi dambe lagugu arki maayo soo ma xisaabtan caawa dhan ma seexanaysa talow xaggee ku biirisaa dadkoo dhani tuug bay kuu wada noqonayaan maya kaa haw dhiibin kaa kadaa maya xagga mari maya oo yacni adduunyadan soo korodhay inay khayr la soo kordhaa baa la doonayay waxay la soo kordhay walbahaar iyo welwel bay la soo kordhay nebigu wuxuu yidhi yaquulu bni aadama maalii maalii ibnu aadamka wuxuu odhanayaa xoolahaygii xoolahaygii wahal laka min maalika ila maa akalta fa afnayta miyaad xoolahaaga ku leedahay wixii aad cuntay oo musqusha aad geysay mooye oo aad tagsiisay mooye wax kale miyaad ku leedahay aw labista fa ablayta ama aad labisatay oo dhar ahaan aad u xidhatay oo aad duugaysay shay kula qurux badnaabaa tegi adduunyada qiimo darradeeda lagu tusaya carwadaad ka soo qaadan khamiiskii maanta ku cajibiyihi laba jeer marka la dhaqo isku khajilaya kaniga daabaad leedahay haakada dunya adduunyadu waa noocaas nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aw tasadaqta fa ama aad sadaqadaysatay oo aad tagsiisa <clears throat> xadiiska bukhaari baa fii ku warinaya ayuu ku warinaya <clears throat> qaala alimaamu raximah اllahu tacaala qaala wuxuu yidhi waqaala rasuulu llahi sal alla aleh wasalam sanadkii hore lagu warinaya iska soo gaabsaday wa qaala rasuululahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi maa tacuduuna maxaad ku tirinaysaan fiikum dhexdiinna arraquuba goblanka maxaad u taqaaniin ruuxa goblanka ah maxaad u taqaaniin qaal waxay idhaahdeen arraquuba midka yani arraquubu midka goblanka ahi alladii midka weeye laa yuuladu lahu aan loo dhalin midka aan yani dumarku aanay waxba u dhalin kaasaanu goblan u <clears throat> qaal wuxuu yidhi laa nebigu wuxuu yidhi maya kaas maaha walaakina araquuba laakiin raquubkiiyo goblanku waxa weeye alladii midka weeye lam yataqadam aanay u hormarin min waladihi ilmihiisii shay-an shayna aan u hormarin goblanku midka adduunka aan loogu dhalin maahee waa midka aan ilmo u saqiirinoo yani marka xagga ilmo kaga horeeya oo ilaahay subxaana watacaala jannadiisa iyo qiimiga badan ku soo dhoweeya aanu jirin oo u saqiiray kaasaa goolan layidhaha rawaahu muslim imaamu muslim baa kitaab lbiri wasila ku warinaya qaal wuxuu yidhi imaamku waqaala rasuululahi sal la aleh wasalam rasuulka ilah wuxuu yidhi sanadkii horaa lagu warinaya maa tacuduuna maxaad ku tirsaan fiikum dhexdiinna asurca legdinta ninka legdinta badan maxaad u taqaaniin geesiga halyeyga yani ah maxaad u taqaaniin qaalu waxay idhahdeen huwa ladii midka weeye laa tasracuhu aanay legdin alrijaalu raggu aanay legdin midkaan dhinaciisa dhulka la dhigin ee la loodin karayna raggu aanay legdin baanu u qaal wuxuu idhi laa maya kaas geesiga iyo halyeyga iyo ninka legdinta badani ninkaa maaha wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh walaakina suraca laakiin midka legdinta badani alladii midka weeye yamliku hanta nafsahu nafsadiisa cinda alqadabi markuu cadhoodo ruuxa markuu cadhoodo naftiisa ka adag midkaasaa legdin badan asagaa geesiya asagaa halyaya buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinaya fi lbiri wasila waxaasaa loo leeyahay geesinimadu maaha sidaynu inagu u naqaano inaad qofkii kelmad ku yidhaahdaba laba aad tidhaahdo oo qofkii ku taabta aad somaalidu mogtahay waa dad dagaal ku dhashay waxay yidhahdeen nimaan shantaadu kaa reebin sharci kaama reeban colaad iyo dagaal bay isaga diyaariyeen laakiin nebigu salawatu ullahi wasalaamu wuxuu yidhi ruuxa geesiga ay waxa weeye waa ruuxa naftiisa markuu cadhoodo naftiisa hanta maxaa yeelay markaada cadhooto cadhadaas waxaa ka ratimaysa afcaal iyo aqwaal baa ka ratimaysa afcaasha iyo aqwaashaas baa laga yaabaa saamayn inay ku yeelato noloshaadan adduunyada iyo midaada aakhiraba inay ku yeelato nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu aleyh xadiis kaleo afarta sunantu ay warinayaan man kadama haydan ruuxii caqariyo cadhadiisii liqa wa huwa qaadirun ala an yunfida isagoo awoodi kara cadhadiisa inuu fuliyo oo qofkan uu cadhooday wax ku sameeyo cadhadiisii buu qarsaday muxuu abaalmarinuu yeelanayaa dacaahu allaahu ilaahay baa u yeedhaya calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalqiga banka ay taagan yihiin madaxoodaa looga yeedhi hebel hebel aaway baa la leeyahay ayib xataa yukhayirahu min alxuuri alciini yusawijuhu minha ma yashaa ilaa dadkiioo bannaanka tuban la kala dooransiiyo oo la yidhaahdo xuuralciinta intaa doonto ka dooro oo ka guurso ole soomaaliya xuuralcaynaysa seegta ya xuuralcayntaa la sisiid maxaa yeelay haddii xataa qofku uu dul qaato sabro shayaadiin kale meelu taaganoo waxay leeyihiin muxuu saa kuu yidhi miyuu kaa adag yahay ma kaa weyn yahay ma meeshan wax kugu yeeli karaa oh, ninka ka aarso nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa la odhanayaa xuuralcaynta intaad doonto yani ka dooran annagana cadhadeenna iyo dulqaadyaradiennu waxay gaadhsiisan tahay ninka iyo haweenaydiisu markay wada hadlaan isla markiiba inuu ku aarsado dalaaqa uu ku aarsado yidhaa saddexdan adi baan ku furay waa meeshii ugu dambaysay waa wixii ugu dambeeyey soo ma ku aarsanay ayaduna talo kale ma taqaane marka la isqabsado intay kalarka qabsatay leedahay madaxayga eedhig naa iga fadhiiso waa kugu yaallaa sooma markay ku khasabto furitaankii ku khasabto daqiiqad ka badi shan daqiiqo ka bacdi culimmada wacaysaa waxay leedahay anaa khasbaya dalaaqaasi ma dhacayaa <laughs> mukrih buu ahaa waa la khasbay ayib marka waxaa doonayaa kutubtan tarbiya ahaan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dhaqanka iyo akhlaaqda nebi moxamed inaynu dhaqan ka yeelanno qaala alimaamu raximah llahu tacala xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixi ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu xusnyani milaka xusni lmilaka milaka haddii la yidhaahdo waxaa loo jeedaa yani addoommadii si fiican in loo maamulo addoommadii in loo maamulo si fiican in loo maamulo loo jeedaayo waxa weeye waa ay xusnu sanci ilaa mamaaliikihi addoommadiisii inuu dhaqan wanaagsan oo kula dhaqmo si fiican u maamulo hadda addoommo ma jiraane qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xafsun ibnu cumar ibni qiyaas qaala xadaana cumar ibn alfadl qaala xadaana nucaym ibnu yasiid qaala xadaana caliy bni abi aalibin qaala wuxuu yidhi yaa caliya itinii iila imo wuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markuu dhimanayay biabaqin dabaiila imow dabaqa waxaynu kitaabkii hore ku soo marnay waa masafta khudaarta lagu qaado masaftaas yacni waxaad ku soo qaaday oo xaashiyo aan wax ku qoro ii keen biabaqin aktub waxaan qorayaa fiihi waxaan ku qorayaa yacnii shaygaa dabaqa ku jira xaashidaa waxaan ku qoraya maa shay baan ku qorayaa laa tadilu ummatii ummadaydu aanay lumin yacnii shay dardaaranoo oo ummadaydu yani ay ku hanuunto oo inay lumaan ka ilaaliyaan ugu qoraya maa shay baan qorayaa laa tadilu ummatii ummadaydu yacni markaa aan ka lumin ayaan ugu qoraya fa khashiitu waxaan ka cabsaday buu cali an yasbiqanii inuu iga hormaro an yasbiqanii inuu iga dheereeyo intaan xaashida aan ku maqnahayo shaygii wax lagu qoray in nebiga naftu ay ka baxdo faqultu waxaan ku idhi innii aniga ayaa la axfadu anigaa ka xifdi badan min diraacayi saxiifa saxiifadda labadeeda dhudhun maxaa loo jeedaa labadeeda dhinac wax lagu qorayo anigaa ka xifdi badane aniga iisha wa kaana ra'suhu nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh madaxiisu wuxuu ahaa bayna diraacaya labadayda dhudhun dhexdooda iyo wa iyo labadayda cududood dhexdooda macnaha nebiga salawaatu ullahi wasalaamu alayhi uu soo tiiriyey cali baa marka sidaa u hayay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka dhudhumadiisa iyo gacmihiisa dhexdooda ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku tiirsanaa yuusii wuxuu dardaarmay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bisalaati salaaduu ummadda u dardaarmay wa sakaatii sakaduu u dardaarmay iyo wamaa shay malakat ay hanatay aymaanukum midigyadiinnu wa qaala wuxuu kadalika sidaas yacni wa qaala kadalika sidaasuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa faadat yacni ilaa ay soo baxday nafsuhu nafsadiisii yacni markaa ilaa nebiga la oofsaday buu ujeeda wa amarahu wuxuu faray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummadda wuxuu faray bishahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh inay towxiidka qiraano ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin alle mooyaane nebi muxamedna uu yahay rasuulkii ilaahay iyo ergadii khalqiga uu u soo diray man shahida ruuxii qira bihimaa labadoodaasoo shahaadataynka xurima cala naari naarta waa laga xarimay xadiisku waa daciifo fi ladab lmufrad yacni raqamka ah ayaa yani markaa lagu daciifiyey cilada lagu daciifinayaana waxa weeye waa nuaym ibnu yasiid ninka la yidhaahda ayaa ku jira oo majhuul ah laakiin dardaaranka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu salaada iyo adoomada iyo wax badan nebigu uu ka dardaarmay labayo tobankii maalmoodee uu xanuunsanayay wax badan buu ka dardaarmay sida axaadiista kala duwanee nebiga ka suganay marka ay faa'iidaynayso waxaa ka mid ahayd alsalaah wamaa malakat aymaanukum salaada ogaada iyo wixii midigyadiinnu ay hanteen oo addoommadii aad maamulayseen inaad dhaqan wanaagsan kula dhaqantaan xadaanaa muxamed ibnu saabiq xamd ibnu saabiq waa iqa qaala xadaana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash can abi wail abi wail waa shaqiiq ibnu salm can cabdilaahi bni mascuudin can nabiyi sal allah aleh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi ajiibu daaciya yacni midka daaciga idin yeedhay ajiiba oo xaflad iyo cursi iyo idinku yeedhay walaa taruddu lhadiyata hadiyadana ha celinina oo hadiidina buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh arooskii iyo meelihii xafladdii lagaaga yeedhay haddaanay jirin sharci ahaan wax munkaroo meesha ka dhacayo aad ku diidayso nebigu wuxuu leey ajiibu daaciya daaciga iyo midka idiin yeedhay ajiiba waman lam yujib idacwa faqad casaa abalqaasim buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh dacwada ruuxaan ajiibin nebi maxamed wuu caasi hadiyadda iyo wixii laydin siiyana hadiidina wuu nabigu leeyahy salawat ullahi wasalaamu calayh maxaa yeelay hadiyaddu iyo gacanta furani waxay isjeclaysiisaa dadka isjeclaysiisaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh tahaaduu taxaabu wax isu hadiyeeyo waad isjeclaanaysaan buu nebigu yidhi salawaat ullahi wasalaamu calayh ama mar adiga keliya in wax lagu siiyo oo inta yani gacantu dhanka kale ay kaaga timaado aadan ka abaalgudin dhaqankaasi dhaqankii nebi maxamed yaqaanay maaha salawaatu ullahi wasalaamu caleyh imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka koowaad aibn xibbaanna fii saxiixi mujaladka labyo tobnaad aaraani fi lkabiir mujaladka tobnaad yani marka abu yaclana fii musnadihi shucaybarna yani wuxuu ku saxiix yeelay takhriijka musnadka walaa tadribu lmuslimiina muslimiinta ha garaacina buu nebigu yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayhi dee ruuxa muslimka ah, wuxuu kaa mudan yahay xurmo iyo qadarin iyo qiimayn buu kaa mudan yahay inaad garaacdo kaama mudna nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih ruuxa muslimkaai waa ruuxa muslimiintu afkiisa iyo adinkiisaba ay ka nabadgaleen ayb xadiiskanna imaam axmed baa warinaya asagana fii musnadihi mujaladka afraad mujaladka koowaad afar boqol iyo labo ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka labyo tobnaad afar boqol iyo koobiyo toban dabaraani fi lkabiir mujaladka koowaad boqol sagaashan iyo toddoba qala alimaam raximah اllahu tacala xadaana muxamed bnu salama albikindi qala ahbarana muxamed bnu fudayl ibnu ghaswan can muqira yani muqira ibnu miqsam addabi can ummi muusa ummi muusa yani waa majhuula cafwan can ummi muusa waa suwayd yani ninka la yidhaahdo suwayd ninkaas yani bay hooyadiis ahayd marka waxay ahayd dumarkii cali yani marka haddii ilaahay kuu ron yahay addoomihiisa ka mid ahaa saraayaadkiisii ka mid ahaa can caliyi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana aakhiru kalaami nabiyi sal alla aleh wasalam hadalkii nebi muxamed yani hadalkiisa kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa asala asala war salaada salaada ogaada ittaqu llaha ilaahay ka baqa fii ma malakat aymaanukum midigyadiinna wixii ay hanteena addoommaha ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyadiinna iyo gacantiinna uu geliyeyna kaga baqa uu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh abu daawuud baa fii sunanihi ku warinaya iyo raqamka ah imaam axmedna fii musnadi mujaladka koowaad todobaataniyoideed ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka afariyo tobnaad shan boqol toddobaataniyo kow sheekh naasirna irwaa ulqaliilka laba kun lix boqol laba kun lix boqol toddobaataniyo sideed ayuu ku saxiixiyeen qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu suu'i yani wuxuu baabu yahay suu'il milika maamulxumada si xun in addoommadii loo maamulo ayuu baabu yahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu saalix katib leys qaala xadaana mucaawiya bn abi saalixin can cabdiraxmaan bni jubayr bni nufayrin can abihi jubayr bni nufayr can abidarda abidarda waxaa laga wariyay anahu kaana abudarda wuxuu yaquulu kii yidhaahda linnaasi dadkuu ku odhan jiray dadka isagoo waaninaya wuxuu odhan jiray naxnu acrafu bikum annagaa idinka naqaana albayaadirati bidawaabi dhakhtarka xooluhu sida uu xoolaha u yaqaano cudurada iyo waxa haya sida uu kaasi u yaqaano si ka badan baanu dadka idinka naqaanannagaa idinka naqaan naxnu acrafu annagaa idinka naqaana bikum idinka min albayaadirati yacni dhakhtarka xoolaha dhakhaatiirta xooluhu bidawaabi sida ay xoolaha u yaqaaniin si ka badan baanu dadka idinka naqaanaa dhakhtarka xooluhu wuxuu garanayaa neefkan cudurka iyo dhibta iyo mushkiladiisu waxay tahay buu garanaya annaguna dadkaannu idinka naqaanaayo kiisa wanaagsanee alla yaqaanka ah, ee mu'minka ah, iyo kiisa faajirka ah waan idinka naqaana buu saxaabigu leeyahay qad carafnaa waannu garanay buu leeyahay khiyaarakum kuwiinna waxaanu ka naqaanaa min shiraarikum kuwiina idinku shar badan qad carafnaa khiyaarakum min shiraarikum yanii kuwiina khiyaartaan waxaanu ka naqaanaa kuwiina idinku sharka badan amaa khiyaarukum khiyaartiinna waxaa weeye faladii midka weeye yurjaa khayruhu khayrkiisa la rajaynayo waa ruuxu mar walba bini aadamku nafci iyo khayr ay oo wayu'ammanu laga aamin yahay sharuhu sharkiisana laga aamin yahay wa amaa shiraarukum kuwiina idinku shar badan faladii midka weeye laa yurjaa khayruhu khayrkiisa aan la rajaynayn walaa yu'ammanu sharahu sharkiisana aan aamin laga ahayn walaa yuctiqu aan xoraynayn muxararahu midkii uu xoreeyeyna aan xoraynayne kusii shaqaysanayo addoonnimo ugu sii shaqaysanayo yani waa hadda waxa weeye waa qowl abudar uu leeyahay laakiin intan dambe ee khiyaarukum min shiraarikum ama khiyaarukum faladii yurja khayruhu ayadoo marfuuca bay nebiga ka sugan tahay yani markaa dabaraani iyo kayrkood ay warinayaan nebigu wuxuu yidhi alaa uhbirukum bikhayrikum min sharikum ma idinka warramaa kiinna khayrka badan iyo kiinna sharka badan ma kala sheega qaaluu bala nabigu wuxuu idhi khayrukum man yurja khayruhu wa yu'ammanu sharah waxaa idinku khayr badan midka khayrkiisa la rajaynayo nafcigiisa iyo dheeftiisa muslimiintu ay rajaynayaan sharkiisana aamin laga yahay wa sharukum man laa yu'ammanu khayrahu yacni man laa yurja khayrahu walaa yu'ammanu sharah ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh marka xadiisku saxa mawquufan wasaxa minhu marfuucan jumla alkhiyaari washiraar mishkaat lmasaabiix qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cisaam ibnu khalid qaala xadaana xariis ibnu cumaan can ibni hani waa nin majhuulah laakiin abu daawuud wuxuu yah xariis ibnu cumaan ninka la yidhaahdo yani mashaaikhuhu waxa weeye shuyuuhu xariis ibnu cumaan kulluhum iqaat can abi umaamata qaal wuxuu yidhi samictuhu waan maqlay abi umaama yaquulu isagoo leh alkanuudu midka abaallaawaha ah alladii midka weeye yamnacu diidaya rifdahu deeqdiisa iyo xidhiidhkiisa iyo wanaaggiisu inuu gaadho dadka iyo khalqiga kale inuu gaadho wayansilu degaya waxdahu keligii cidla degaya oo wayadribu garaacaya cabdahu addoonkiisa wuxuu yidhi alkanuudu ninka abaallaawaha waxa weeye yani alkaafiru binicmat illaah ruuxa nicmada ilaahay iyo abaalka loo galay midna aan sheegayn waxa weeye alladii midka yamnacu diidaya rifdahu deeqdiisa iyo gacantiisu inay dadka gaadho rifdahu waxaa loo jeedaa yani waxa weeye waa wa cadiyatuhu qaraaba xidhiidhintiisa iyo deeqdiisu inay gaadho dadka wuxuu yidhi marka wayansilu degaya waxdahu keligii cidla degaya oo wayadribu cabdahu addoonkiisana garaacay xadiisku sheekh naasir daciifaduu ku tilmaamay laakiin cillo kale ma leh can ibni hani oo shuyuukhda xariis ibnu cusmaan ka mida ah. xariis ibnu cusmaanna waxaa lagu yaqaanaa shuyuukhdiisu inta badan waa dad siqa marka waqad yuxasan xadaana xajaaj bnu minhaal qaala xadaana xamaad bnu salma can caliy bni sayd bni judcaan mukhtalafun fiihi can saciid bni musayib xamaad ibnu salma ayaa wuxuu xadiiska marka warinayaa can xabiibin iyo xumaydin marna wuxuu ka warinayaa can caliy bni sayd bni judcaan can saciid bni musayib marka saciid ibni musayib iyo xumayd bni abi xumayd awiil labadaasaa marka laga kala warinaya xumayd marka wuxuu ka warinayaa xasan albasri labada taabici marka xadiisku yaan laga kala warinayo waa saciid ibn lmusayib iyo xasan albasri can ilxasan bn abilxasan albasri wuxuu ka wariyay ana rajula nin amara qulaaman lahu addoon uu leeyahaybuu wuxuu faray an yasnuwa yacnii inuu biyo u dhaamiyo yasnuwa asaaniya waxaa la yidhaahdaa yacnii waa biyaha marka gaadiidka iyo geela biyaha lagu doono ayaa le lagu soo dhaamay calaa baciirin lahu neef geela uu leeyahay inuu ugu soo dhaamiyo fa naama alghulaamu addoonkiibaa seexday biyo uma keenin fa jaa'a waa yimi sayidkiibaa wuxuu yimi bishuclatin dhimbil buu la yimi oo min naarin dab ah qoridabuu la waa hurdaa biyaha loo dirsada sayidkiina muxuu sugayaa biyihii buu sugaya bishuclatin yani dhimbil buu la yimi min naarin daba ah. qori dabuu la yimi fa alqaahu markaasuu ku tuuray calaa wajhihi addoonkiiyo hurdu wejiga kaga tuuray dabki fataradda alqulaamu addoonkiibaa shalwaday fii bi'rin ceel buu ku shalwaday waa nin hurdood wejiga markii dab lagaga tuuray intuu isla booday buu ceel dabadiis ah oo ku dhacay ha ka soo baxay marka cumar buu usoo dacwoon doonaa falama asbaxa markuu waa beriistay buu ataa cumar bn lkhadaabi radi allahu canhu cumar bn khadaab buu u tegey fa wuxuu arkay alladii midka fii wajhihi wejigiisa ku sugan fa actaqahu markaasuu xoreeyey yaasaa kuu galay sayidkaygii baa ii galay maanta laga bilaabo xor baa tahay wax maamula iyo uu kugu leeyahay ma jirto baabkuna wuxuu ahaa addoommadii in si xun loo maamulo qaab xunbuu markaa kula dhaqan wuxuu baabu yahay bayci alkhaadimi min alacraabi khaadimkii iyo addoonkii in laga gado dad reer baadiye ah in laga gado yacni dembi uu sameeyey iyadoo loo ciqaabayo reerbaadiyaha waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin intooda badan maxaa lagu yaqaanaa naxariislaawayaal xadana sulayman bnu xarbi alsdi qaala xadana xamad bnu sayd bnu dirham can yaxya bnu saciid alansaari can abi camra yani waa muxamed bnu cabdiraxmaan bni xaarisata bnu nucmaan ayib waa nin iqa ah oo kasiiru lxadiia can camrata binti cabdiraxmaan waa ardaydii caaisha ana caaishata radi allahu canha dabarat yani waxay geeri hadii ilaahay kuu run yahay ay ku xidhay tadbiirka waxa weeye addoonka marka la yidhaahdo haddaan dhinto xor baa tahay yacni dabarat waxay geeri ku xidhay amatan lahaa adoon yacni marka iyada u sugnaatay bay geeri ku xidho waxay tidhi markaan dhinto xor baa tahay fashtakata caaishatu caaisha waa jiratoo waa xanuunsatay fa sa'ala banu akhiiha wiilashii ay eeddada u ahayd waxay su'aaleen dabiiban dhakhtar oo min azudi yani markaa suudaan ah ama hunuud ah sudiga waxaa laodhan jiray yani jinsun min asudaan aw ilhunuud dhakhtar ama suudaan ah yani afrikaan ah ama hindiya bay weydiiyeen maxay weydiinayaan jirada iyo cudurka caaishay leeyihiin u kitaab furo ka war faqaal wuxuu idhi inakum tuhbiruunii waxaad iiga warramaysaan ninkii yidhi can imraatin haweeney oo masxuuratin la sixray baad iiga warramaysaa tilmaamahan aad ii sheegaysaan haweentan saad waa u jirantahay waa masxuura waa la sixray saxarathaa sixirtay amatun lahaa addoon ay leedahay baa sixirtay fa uhbirat caaishatu caaishaa loo warramay qaalad waxay tidhi caaisha saxartiinii miyaadii sixirtay fa waxay tidhi nacam haa dadka hadda noole waxay odhanaya may kuma sixireen waxna kuma geysan af iyo adinba aniga waad iga nabad gashay faqaalad waxay tidhi nacam haa waa ku sixray faqaalad waxay tidhi oo walima oo maxay tahay sababtu maxaad ii sixirtay waxay tidhi riwaayo kale yacnii addoontii baa waxay tidhi aradtu waxaan doonay an actiqa inaan xoro baan doonayay ayib wa kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd yacnii qad actaqathaa yani xoraynteeda mid ku xidhay min duburin minha haddaad dhinto xor tahay bay tiri marka inaad iga dhimato o idhaafto aniguna aan xoroobo ayaan doonaya caaisha waxay tihi marka laa tunjiyanna naga badbaadi maysid abadan weligaha macnaha addoonnimada weligaa ka bixi maysid u degdegaysae dembiga iyo jariimadaa u samaysa inaad xor noqoto maaha yacni cagsigiisaa lagugu ciqaabaya uma qaalad waxay tidhi biicuuha iibiya min shari alcarabi carab kuwa ugu shar badan xagga dhaqanka iyo mucaamalada ka iibiya yacni milakatan xagga mulkiga iyo maamulka kuwa carab ugu shar badan ka iibiya daaraqudni baa warinaya mujaladka afraad qyoaartanxaakimna mujaladka afraad yani sheekh naasir raximah llahu tacaala iyo shucayb arnawud labaduba way saxiix yeeleen maxaa looga iibinayaa marka carabka ugu shar badan fiqiga waxay tahay man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ruuxii shay ku degdega intaan la gaadhin waxaa lagu ciqaabaa wixii uu degdegsanayay in laga xirmaaniyo ninbaa nin dhaxalkiisa lahaa ninkan uu dhaxlaya dhaxal joojinayana caruurba ma dhalin sumbuus iyo kan ha ku dhaafo xoolaha dariirsatida dhaxalkii ma ka qaybgelaya ruuxaas maya min mawaanic alirsi waxaa ka mida alqatlu dilkaa ka mida qaacidadu marka maxay noqonaysaa man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi haween baa ciddadii ku jirtay iyadoo ciddadii ku jirta bay laba qaraxday laba qarax ma taqaanee iyadoo ciddadii ku jirtaa mid kale meel iskala gasha ciddada maxay u dadejinaysay ninkan kale inay guursato soo maa waa laga furi markay ciddada dhammaysatana yani xalaal u noqon mayso dib uguma noqon karo man istacjala bishayin qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi qaala imaamu raximah llahu tacaala baabu lcafwi can lkhadimi wuxuu baabu yahay haadimkii in layska cafiyo xadaana xajaaj bn minhaal qaala xadaana xamaad huwa bni abi salma ahbarana abu qaalibin almansuur adimishqi abu qaalib can abi umamata albaahiliyi suday bni cijlaan qaal wuxuu yidhi aqbala nebiyu sal alla aleh wasalam soo gadoomay macahu la jirkiisa xaal ay yihiin qulaamaani laba addoon fawahaba axadahuma midkood buu u hibeeyey licaliyin radia allaahu canhu buu u wa qaal wuxuu idhi laa tadribhu ha garaacin ninkaan ha dilin gacantaadu yay gaadhin fa innii aniga nuhiitu waxaa layga reebay can darbi ahli salaati dadka tukanaya inaan garaaco oo gacantaydu gaadhaa layga reebay dadkii tukanaya haddii dhangad loo quuri waayo xabad ma loo quura nebi maxamed wuxuu leeyahay yacnii waxaa layga reebay qof tukanaya inaan garaaco man salla salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana fahuwa muslimun lahu ma lana wacalayhi ma calayna qofku muslimnimada iyo iimaanka iyo salaadu waa shay cismo ahoo yani dhowraya dhiiggiisii in la ilaaliyo yani sabab ugu noqonaya ayib wainnii anigu ra'aytuhu waxaan arkay yusallii isagoo tukanaya mundu aqbalnaa markaan soo gadoonnay wa acdaa abaadarrin abaadarna wuxuu siiyey qulaaman addoon wa qaala wuxuu istawsi bihi macruufan wanaagiyo sama u dardaaran fa actiqahu markaasuu xoreeyey faqaala wuxuu idhi maa facala muxuu sameeyey buu nebigu ku aan ku siiyey qaal wuxuu yidhi amartanii waxaad i fartay an astawsiya bihi khayran khayr inaan u dardaarmo yacnii fa uctiquhu waan xoreeyey saxaabiga kalena abulhaysamna waataynu shamaa'ilka ku soo marnay nebigu inuu yidhi istawsi khayran u dardaaran kadibna uu xoreeyey qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana abu macmar wa cabdulaahi bnu camr bn xajaaj ibnu maysara iqatun sabti xadaana cabdilwaris ibnu saciid yani waa nin iqa ah sabti yani xuji ah qaal wuxuu yidhi xadaana cabdilcasiis ibnu suhaybin can anas ibni malikin qaal wuxuu yidhi qadima nabiyu sal alla aleh wasalam nebigaa soo galay almadiinata magaalada madiina walaysa lahu khaadimun isagoo khaadim iyo shaqaale aan lahayn fa ahada abu dalxa abu dalxa abu dalxa waa zayd ibnu sahl abu abudalxo adeerkayaa wuxuu qabtay biyadii gacantayduu qabtay fandalaqa biya waa ila tegay xataa adhalanii ilaa uu ii geliyey cala nabiyi sal alla aleh wasalam nebiga ilaa uu ii geliyey faqaala wuxuu idhi yaa nebiy allaah nebiga ilaahayow inna anasan anas hulaamun kayis waa wiil yaroo caqli badan labiibun oo dhug leh oo wax fahmi kara falyakhdimka ha kuu shaqeeyo qaal wuxuu yidhi fakhadamtuhu waan u shaqeeyey nebiga fi safari walxadari safarka socdaal iyo nagaadiba waan u shaqeeyey nebiga sal alla caleh maqdamahu laga soo bilaabo almadiinata magaalada madiina markuu soo galay laga bilaabo xataa tuwafiya ilaa laga oofsaday sal alla aleh wasalam maa qaala liya ima odhan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhaqan wanaaggiisii can shayin shay oo sanactuhu aan sameeyey lima sanacta maxaad u samaysay haada midkan hakadaa sidaa maxaad ugu samaysay waxaan sameeyey sidaa maxaad ugu samaysay ima odhan nebigu walaa qaala ima odhan lishayin shay oo lam asnachu aanan samayn yacnii alaa sanacta maad samaysid haada midkan hakada sidaa maad u samaysid shay aanan samayna war sidaa maad u samaysid ima odhan midaan sameeyeyna maxaad sidaa ugu samaysay ima odhan wuxuu kutusinayaa dhaqan wanaaga iyo akhlaaqda wanaagsan ee nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu calayh wainaka la calaa khuluqin cadiim baa la leeyahy subxana watacaala wiil yari shaki kuma jiro inuu wax qarribayo in wuxuun ay ka khaldamayaan tobankaa sane ee uu shaqaalaha inuu wuxuun ay ka khaldamayaan shaki kuma jiro laakiin nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh akhlaaq wanaagga ilaahay uu hibada u siiyey iyo dunta wanaagsan ee nebi maxamed ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala baa waxay tahay inaanu odhan waxa maxaad u kharibtay waxaa maxaad saa ugu samaysay waxaa maxaad u samayn weyday ma odhan adiga haddii wax lagaa kharibo wax yar hadday isdaba maraan lagaa fadhiisan maayo qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabun idaa saraqa alcabdu addoonku hadduu xado maxaa lagu samaynaya xadaanaa musadad ibnu musarad qaala xadaanaa abu cawaana wadaxi bnu cabdilaahi alyashkuri can camr bni abi salma can abiihi abi salma can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ulahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi idaa saraqa almamluuku addoonku hadduu waxado yacni bichu ibi walow binashin yacni tobanlabaatan haddii ilaahay kuu ron yahay diinaarna ha ahaatee iibi wiqiyad ha ahaatee annaga waxaa shayga markaan aan mxuu ahaa fududaynayno baynu waxaynu nahaa walow sumulina ha ahaatee soo ma caantaynna ha ahaatee wuxuu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bichu iibi wiqiyad barhkeedna ha ahaatee qaala abu cabdilaahi wuxuu yidhi annashu waxa weeye cishruuna waa labaatan diinaar wiqyaduna dee waa afartan yani waa labaatan dirham wiqyaduna waa afartan dirham wanawaatu waxa weeye nawaadka waa hamsatun shan weeye waluuqiyatuna waxa weeye arbacuuna yani afartan waay baabu lkhadimi yudnibu xadiiska hore marka dacfi baa ku jiro daciifu ibnu maaja ayuu ku daciif yeelay ayib ibnu maajana raqamkiisu waa qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana axmed ibnu muxamed ibn lwaliid alsdi waa iqa xadaana daa'uud ibn cabdiraxmaan alcadaar qa weeye qaala samictu ismaaciil ibn abi kaiir ismaaciil ibn abi kasiir waxaan ka maqlay abu haashim waa iqatun kasiir lxadiis can caasim ibn abi laqiid ibni sabira can abiihi laqiid ibni sabira waxaa laga wariyey qaala wuxuu idhi intahitu waxaan soo gaadhay ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigaan soo gaadhay wa dafaca raacii ninkii qowsaarka aha ee adhiga jirayna wuxuu keenay filmuraaxi xeradii wuxuu ku soo xoreeyey saklatun waxar yar oo dheeraad ah macnaha sagaahankii iyo sagaalkii neef baa waxaa ku dhashay hal waxar baa dhalatay adhigii baa boqol gaadhay marka waxar buu soo xoreeyey faqaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu walam yaqul maanu odhan laa taxsabanna ha u malayn ficilkaas yani wuxuu ku yimaadaa yanii facila iyo facala labadaba waa ku yimaada marka saxaabigiibuu wuxuu yidhi ninkii muxuu ahaa qawsaarka ahaa ee xoolo jirka ahaaba wuxuu ku yidhi maxaa adhigii ku soo kordhay markaasuu wuxuu yidhi waxaa ku soo kordhay waxar hadday waxari ku soo kordhay marka neef weyn noo qal yani markaa saaxiibka iyo ninkan ila jooga may rasuulka ilah aniga waxba hay qalin buu yidhi nebigu waa u cudur daaranaya wuxuu yidhi marka ha u malaynin buu nebigu yidhi inaannu adiga kuu qalayne inna lana waxaa noo sugnaaday qanaman ari baa noo sugnaaday miatun boqol ah oo laa nuriidu aanan doonayn an tasiida inay ka siyaado boqolka fa idaa jaaa araaci ninka raaciga ee adhi markuu keeno bisahlatin waxar markuu keeno dabaxnaa waanu gowracaynaa makaanaha booskeeda shaatu neef weyn yani neef adhayaanu gowracayn dabaxnaa waa gowracaynaa makaanaha booskeeda shaatu neef adhi ayaanu gowracayn ayib fa kaana fii ma qaala wuxuu nebigu uu igu yidhi waxaa ka tadrib ha garaacin daciinataka xaaskaaga ka darbika amatika addoontaada sidaad u garaacayso gacantaada yani haw saarin xaaskaaga haw garaacin buu ku yidhi nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh waydastanshaqta markaad sandaarsanaysa aad weysaysanaysana fabaaliq ku xeeldheerow sandaarsiga ku xeeldheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane xadiiska abu daawuud baa fii sunani ku warinaya imaam axmed fii musnadihi mujaladka afraad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka saddexaad sacahu alalbaaniyu raximah allahu tacaala fi ladab lmufrad qaybtan dambe wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u faa'iideeyey saxaabiga laqiid ibnu sabira wuxuu uga soo dacwooday xaaskiisa wuxuuna u sheegay inay ku dhiga adag tahay wuxuu nebigu yidhi marka xaaskaaga ha garaacin sida addoontaada aad u garaacdo ha u garaacin buu yidhi ee dhaqan wanaagsan iyo mucaamalaad wanaagsan kula dhaqan dadkana wuxuu tilmaamay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh midka ugu khayr badani inuu yahay midka ehelkiisa ugu khayr badan wuxuu rasuulku yidhi khayrukum khayrukum liahli waana khayrukum liahlii marka dhaqan wanaagsan dadkan nolosha wadaagay ee nolosha qaybsaday inay dhaqan iyo mucaamalaad wanaagsan ku wada dhaqmaan ayaa la doonaya baabu man khatama ala khaadimihi makhaafata suu danni wuxuu baabu yahay man khatama ruuxii xidha calaa khaadimihi khaadimkiisa dushiisa ka xidha yacnii xoolihii iyo alaabtii u dhiibay afka ka xidha makhaafata isagoo ka baqaya suu'u danni mala xun inuu u maleeyo xoolaa loo dhiibay waa in laga tiriyaa hanti baa loo dhiibay waa in afka laga xidhaa si aadan hadhow u muxuu kala baxay arbuu wax ku darsaday xadana bishr bn mxamed qaal ahbarana cabdulaahi ibn mubaarak ahbarana abu khalda wa khalid ibnu dinaar can abilcaaliyata ariyaaxi qaal wuxuu idhi kunna waxaanu ahay numar waxaana la fari jiray an nakhtima cala alkhaadimi khaadimka inaan ka afxidhno wanakiila inaan miisno beegno wanacuddaha inaan tirino oo xoolihii aan u dhibayn aan ka tirino karaahiyata annagoo necbaysanayna an yatacawaduu inay ka caado dhigtaan addoommadii iyo shaqaalihii khuluqa suu'i dabeecad xun inay ka caado dhigtaanoo khiyaamo iyo wax isdabamarin inay ka caado dhigtaan oo amase yadunna axadunaa midkayo oo amase yadunna uu maleeyo axadunaa midkayo danna suu'i mala xun uu u maleeyo ruuxi si markaa malaha xun looga hortago xoolihii baan ka tirinaynay waan af xidhnaynay waan beegaynay haddii ilaahay kuu ruya waa saxiixulisnaad waxaa laga saarayaa meesha wixii muslimiinta dhexdeeda shaki iyo mugdi imaan lahaa ayaa laga saaraya qofka iyo shaqaalihiisi baabu man cadda calaa khaadimihi makhaafata danni baabyay ruuxii ka tiriyey ama alaabtii ka tirsaday khaadimkiisii isagoo ka baqaya mala xun isagoo ka baqaya xadaanaa can abi isxaaq asabici can xaarisata ibni mudarib yani xaarisa ibnu mudarib yani waa taabici can salmaan alfarisiyi qaala wuxuu yidhi innii anugu la acaddu waan tiriyaa buu yidhi alcuraaqa lafaha ayaan ka tiriyaa calaa khaadimii khaadimkaygaan ka tiriyaa markaan xoolo qalanno ama hilib aan u dirsado lafihii baan ka tiriyaa maxaan uga tirinaya ma lexjeclo iyo xoolo jacayl miyaa aan uga tirinaya maya waa makhaafata danni yacnii malo xun inaan maleeyo cabsi aan ka cabsanayo ayaan uga tirayaa ka hortag laga hortegayo qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana xajaaj ibnu minhaal qala xadaana shucbat ibn xajaaj qala ahbarana abu isxaaq asabiici qaala wuxuu yhi xaalisata ibn mudarib baan maqlay qaale wuxuu yidhi samictu salmaan alfarisi baan maqlay innii anigu la acaddu waan tiriyaa alcuraaqa lafaha ayaan tiriyaa khashyata danni male anigoo ka baqaya inaan mala xun yani markaa ruuxii u qaado asalkuna waxa weeye waa salaamatu sadri oo qofka muslimkaa inaadan mala xun u qaadin xataa haddii ceebi ay kaaga muuqato ceebtaas inaad ku xambaarto malo wanaagsan yani inaad ku xambaarto inta aad u helayso malo wanaagsan iyo maxmal wanaagsan iyo meel wanaagsan aad ku xambaarto inaadan daniga xun iyo malaha xun aadan soo dedejin baabu adabi alkhaadimi khaadimkii in la edbiyo ayuu baabu yahay xadaana axmed ibnu ciisa qaala xadaana cabdulahi bni wahab almisri alqurashi mowlaahum ahbaranii mahramatu ibnu can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi samictu yasiid ibni cabdilaahi ibni qusaydin baan maqlay qaala wuxuu yidhi arsala cabdulaahi ibnu cumar baa diray ulaaman lahu addoon uu leeyahay buu diray bidahabin dahab buu u dhiibay ow amase biwaraqin fido ayuu u dhiibay yacnii fa sarafahu markaasuu soo sarifay fa andara waa sugay ayuu sugay macnaha diin buu ka dhigay waxaa la rabaa shaygan labadan la isku bedelayo yacnii inay haa'an wahaa'an ay noqdaan farajaca ilayhi waa u soo laabtay fajalladahu jaldan wajiica fajalladahu wuu jaldiyey jaldan garaacid buu garaacay wajiican yacni markaa xanuunjisay wa qaala wuxuu yidhi idhab tagoo yacnii fakhud soo qaad alladii midkii liya aniga ii sugnaaday walaa tasrifu hana sarifin iisoo celi waxaygii maxaa labada shay ee laysku bedelaya sarifka maxaa la rabaa waxaa la rabaa inay noqdaan isi iyo keen hooyo isii inay noqdaan baa la rabaa ninkan marka lacagtii halkuu yacni diinaarkii iyo dahabkii isku bedeli lahaa ayuu yacni wuxuu ka dhigay deyn buu ka dhigay wuxuu yidhi dahabkii waxaa lagu keenayaa yani waqti kabacdi baa diinaarkii la keenayaa yani iska sug baa laguyi cabdulahi bn cumar marka waa edbiyey muxuu u edbinayaa wuxuu saxaabigu ka cararayaa yani riba inay soo gashuu ka cararaya aad bay uga dadaali jira cubada ibnu saamit oo mucaawiye yani dhulka ruum kula duulay ayuu wuxuu arkay muslimiintiio dahab iyo fido jajaba isku gadanayo isku kala bedelanaya markaasuu war waxaad waa ribe labada shay aad isku bedelaysaan waa inay isleekaadaan mucaawiya wuxuu yidhi abulweliidow anigu uma arko inay ribo gelayso taasi ay gelayso wuxuu yidhi waxaan kaaga sheekaynayaa nebi maxamed warkiisii baan kuu sheegayaa adiguna ra'yigaagii baad ii sheegaysa ilaahay baan ku dhaartaye haddii ilaahay duulaankan aan galay uu iga soo celiyo dhulaad madax ka tahay inaanan weligay ku noolaanay wuu tegay madiinu aaday cumar baa waraysto wuxuu ku yidhi dhulkii aad ku noolayd maxaa kaa keenay qisadaasaa igu dhacday cumar baa marka dib isu celiyo wuxuu yidhi ku noqo arladaadii ku noqo abalwelidow dhulkaagii ku noqo qabaxa allaahu ardan lasta fiiha wa amhaaluka ilaahay dhul ha dulleeyo oo ha xumeeyo adiga iyo dadka kula midee cilmiga iyo aqoonta ilaahay uu siiyey aanay ku noolayn dhulkaasi waa dhul dhintaye alle ha dulleeyo mucaawiyu warqadu qoray ugu taagtaagsaday marka ninkaas madaxtinimo iyo mas-uuliyad dushiisa kuma lihid dadkaad xukunto kama mid ah sida uu kuu sheegayna isaga fatwada iyo cilmiga ka qaado waa sidii nebiga ka sugnayde waxaa la doonayaa marka insha allahu tacala waqhtigii salaadda waa la gaaray tacaamulka yacni sarifka iyo wixii ku tacalluqa marka wax la kala sarifanayo inay noqdaan warhoo oo isii ii dhiib deynta aad ka qaadanayso ka soocoo ka du lacagtii baa dukaanka la iiga soo wadaayo haddii ilaahay ku roon yahay kun dolar isiisi waa inay mucaamalo deynahoo ka go'an ay noqotaa kun dolar isiisi deynu qaado laakiin hadday qadiyaddu ay sarif tahay labada shayga laysku bedelayaa waa inay goobjoog ahaadaan ribayaan la cuninoo ribo laga dhargin wallah subxana wataala aclam bisawab acla wabillahi towfiiq